بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتض وأن الإعادة فعلها وقتها ثانيا مطلقا والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى كأكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره صومه وإلا فعزيمة waxaynu ku arki doonaa biidni illaahi tacaala casharkeennin al asaxu oo ah kitaabka lubul usuulka ah cashirkiisa sideedaad innagoo ka bilaabayna adaha iyo qadaha iyo icaadada waxaynu cashirkan biidni illaahi tacaala aynu ku arki doonaa lix qodob inaan soo khulaasayno ama aan tacriifkooga sida ugu sahlan aynu u soo gudbinno lixdaa qodob een halkan ku arkaynaa waxaa u horeeya aladaa waa qodobka koobaad addaha ayaynu doonaynaa inaynu aragno qodobka labaad waxaynu arkaynaa alqadaa qadaha ayaynu arkaynaa qodobka labaad qodobka saddexaad waxaynu arkaynaa zamanu lcibaada zamanu lcibaada waa qodobka saddexaad qodobka afraad waxaynu arkaynaa alicaada alicaada waa qodobkeenna afraad qodobka shanaad waxaynu arkaynaa ruksada qodobka lixaadna casiimada waxaa laynaga doonayaa lixdaa qodob inaynu lixdaa qodob culimada usuulku sida ay uga jeedaan inaynu wax ka fahno waxa ugu soo horeeyaa waa alaadaa walqadaa walicaada saddexdaa qodob baa ugu horeeya cibaadada waxaa loo qaybiyaa qayb ade lagu tilmaamo iyo qalle iyo qayb adde iyo qalle toona aan lagu tilmaamaynin addana ku tilmaami mayno qallana ku tilmaami mayno sheekheennu wuxuu ka hadlayaa cibaadada qeybta addaha lagu tilmaamo ama qallaha lagu tilmaamo adduhu wuxuu noqonayo iyo qalluhu wuxuu noqonayo taasuu ka hadlaya haddaba cibaadada qaybta aan qalle iyo adda toona lagu tilmaamayn iimaankaa ka mid a iimaan aliimaan qofku hadduu maanta soo islaamo islaamidaa uu islaamay ma ma adaa mise waa qalle qofku hadduu maalan berri islaamo saddex nin oo saaxiiba ah ayaa saddex bilood oo isku xigta mid kastiba uu soo islaamay waa saddex bilood oo isku xigta ayuu mid kastiba soo islaamay way kala dembeeyeenoo bilbil baa u kala dhexaysay keebaynu nidhaahnaa iimaankiisii iyo islaamnimadiisii waa adde keebaynu nidhaahnaa waa qalle oo adde ma aha cibaadada haddii wakti loo sameeyo culimmadu waxay ogyihiin yihiin adde iyo qalle in lagu kala tilmaami haddii cibaadada aan wakti loo samayn xadidan oo maalintii iyo habeenkii ay ku leedahay la odhan maayo qalle iyo adde toona lagu tilmaami maayo ilaa nimanka xanafiyada ah qowl ay leeyihiin mooyaane xanafiyada agtooda qalle iyo adde waa lagu tilmaami oo waxay leeyihiin ammaane haddii laguu dhiibto dee waa inaad iska celisaaye celintii muddo kooban iyo wax xadidan male haddana ilaahay adduu ku tilmaamay ammaanada celinteedii ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ilaahay wuxuu idin farayaa ama idin amrayaa inaad ammaanooyinka u celisiin ciddii lahayd an tuadduu waa adihii waa gudashadii halkaa xanafiyadu waxaanu ka qaadanay bay yidhaahdeen in shaygu xataa haddii wakti kooban uuna lahayn in ereyga adda lagu tilmaamayo oo addo la odhanayaanu ka qaadanay culimmadu waxay kaga jawaabeen xanafiyada aayaddu luqadiibay kusoo ka hadlaysaaye inagu addaha iyo qalaha aynu ka hadlaynaa waa kuwii istilaaxa iyo sharciga ahaa sharcigii weeye addihii sharciga ahaa iyo qadihii sharciga ahaa weeyi kuwan aynu ka hadlaynaa haddaba cibaadada waktiga leh haddii wakhtigeega ay dhex dhacdo addihii baan doonaynaa haddii wakhtigeegii ay dhex dhacdo oo wakhtigeegii la tukado ilaahayna wakti buu u sameeyey sida salaada iyo soonkii oo kale hadday wakhtigeega dhex dhacdo addaa lagu tilmaami oo cibaadadaasi waa cibaado addaa ah baa la odhan haddii wakhtigeegii uu dhaafo oo waktigeegii kadib ay dhacdo adde lagu tilmaami maayo qalla lagu tilmaami adaa hadaba marka tacriifkiisa laga hadlayo aladaa waxaa kala baydhaya soonka iyo salaada soonku waa muwasac waa mudayq baan doonaya soonku soonku waa waajib mudayq ah oo maalin bisha ramadaan markii soon lagu yidhaa maalinta gelinkeega hore waan yara cuni odhan maysid inta dambena waan soomayaa sida caruurta qaarkood ay yidhaahdiin ilaa duurkaanu soonnaa ilaa duurka inta cadeeddu duurka ka gaadhayso wixii qadada ka horreeya waan soomanahay intaa kale laakiin ma soonno saasi ma soconayso soonku waa maalin marka soon lagu yidhaa waa mudayaqoo minid hadduu kaa tago waa ka kac haddaba soonka oo kale waktigaa loo xadiday cibaadada haddaad ku gudato waa waajib mudayaqa sow ma aha addaa lagu tilmaami haddii waktigaa cibaadada loo xadiday ee soonka loo xadiday haddii adan ku gudanin maxaa la odhanayaa qalla markaa la odhan doonaa salaadda aynu nimaadno ilaahay baa subxaanahu wa tacaala salaadda wakti u sameeyey oo rabbi ayaa inooga warramay ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta waa kitaaboo waa faral waana mawquut oo waa la wakhtiyeeyey waa mawquud wakhtiyeysan wakti baa loo sameeyey salaada subax xuduuddeeda waynu naqaanaa salaada makrib xuduuddeeda waynu naqaanaa salaada cishaayo xuduuddeeda waynu naqaanaa salaad eeg waa mawquut wey waa wax la wakhtiyeeyey wey haddaba waktigaa haddii salaada oo dhammaystiran ay dhex dhacdo culimada iyo ahlu shareecada iyo usuuliyiintu waxay yidhaahdeen adaynu ku tilmaami salaada waa waktiga oo dhammaystiran haddii ay dhex dhacdo haddii ragcad kamida ragcad iyo wax ka badan waktiga haddii salaada xilligeegii u dhex dhaco ragcad iyo in ka badan baa xilligii salaada atukatay tukatay salaadaa qale la odhan maaye iyadana addaa la odhan haddaba salaada addaheegu waa maxay salaada addaheegu waxay noqonaysaa iyo waktiga salaada adde lagu tilmaamaya waa inay gebi ahaanteedu wakti dhex dhacdo ama ragcad iyo wax ka badani inay waktiga dhex dhacdo ragcad iyo wax ka badani inay waktiga dhex dhacdo ayaa la odhanayaa addaynu ku tilmaamaynaa aladaa waa ragcad iyo wax ka badan waxaynu haddaba halkaa ka faa'iidaysanaynaa salaadu ada noqon mayso haddii ragcad wax ka yari xilligii salaada u dhex dhaco oo maalan bal hadda u fiirso waxaynu aragnay salaadii duhur baa maanta aada mashquushay ood ama waad seexatayba qadar allahu akbar laga yidhaa oo qura ayaa waktigii ka dhiman casarka adinkiisiiba allahu akbar baa ka dhiman allahu akbar in laga yidhaha baa ka dhiman intuu qofkii toosay buu kacay ama intuu istaagay ayuu cararayo intuu soo weysaystay ayuu qiblada qaabilay oo allaahu akbarti oo xilliga duhurka ka dhiman ayuu allaahu akbar yidhi salaadii duhur afarteedii ragcadoodba xilligii casarka ayay dhexdhaceen oo allahu akbar markuu ilu xidhay ayaa ay muadinkii la adimay oo salaadii casar loo adimay allaahu akbartii oo qura ayaa halkee dhex dhacday xilligii duhurka allaahu akbartii unbaa dhex dhacday intii kaloo dhani xilligii casarkaay dhex dhaceen madhabka fuqahaa shaaficiya waxay qaateen salaadaa qalle in lagu tilmaamayo waa qalle waayo ragcad wax ka yariba haddii ay dhex dhacdo qallay yidhaahdeen ragcad wixii ka badan ragcad iyo wixii ka badani hadday waktiga dhex dhacdana adday yidhaahdeen oo talow xikmadda ku jirtaa waa maxay halkaa xikmadda halkaa ku jirtaa waa maxay waxay yidhahdeen salaada marka la tukanayo waxaa qal looga dhigay ragcad dhammaystiran salaada inta soo hadhay oo dhani oo loo qiimeyn waayey waxa wey ragcaddii unbaa soo noqnoqonaysa bay yidhahdeen duhurku soo afar ragcadood ma aha haddii hal ragcadihii xilliga duhurka kuu dhex dhacdo saddexda ragcadood ee kalena ay dhex dhacaan xilliga casarka aday ku tilmaamayaan waxaa ku kalifay inay adde ku tilmaamaan saddexdii ragcadood ee kaleba waa ragcaddii koobaadoo lasoo celcelinayo un taagnidii tahay haddii maxaanku idhaahdaa ay tahay iisoo sheeg faatixa akhriskii hadday tahay rukuucdii haday tahay ictidaalkii haday tahay sujuudihii waa ragcaddii koowaadoo lasoo celcelinayo weeye sidaa ayaa nagu kalifay oonu uga dhignay bay yidhaahdeen waxaa kaloonu haynaa bay yidhaahdeen fuqahaau shaaficiya xadiis saxiixaynka ku qoran oo rasuulka ka sugan sala allahu calayhi wasalam man adraka rakcatan min asalaa faqad adraka salaa qofku hadduu salaadda ragcad ka haleelo ragcada salaaddii haddaad ragcad ka haleesho salaadan waad haleeshay oo salaadan waa lagu tirinayaa oo aday kuu noqonaysaa madaahibka kale qaarkood mas'alada dhinac kaley ka sheegeen oo waxay yidhaahdeen war takbiirtuba hadday dhex dhacdo xilligii salaada allaahu akbarta lafteedu hadday xilligii salaada dhex dhacdo salaada adaa lagu tilmaamayaaye qalle lagu tilmaami maayo oo xadiidkan maxay kaga jawaabeen man adraka rakcatan faqad adraka salaa dee xadiidkaasi man adraka ragcatan faqad adraka salaad qofka ragcad haleela salaadii wuu haleelay baa la yidhi dalaaladiisu sariix ma aha oo adde meesha ku jira inooma muuqdo adde haddaad ragcad haleesho salaaddii waad haleeshay ma qalanimaad ku haleeshay ma adenimaad ku haleeshay ma dembi la-aan baad ku haleeshay ma macadembi baad haleeshay eeg dalaaladii ay culimada shaaficiyada qaarkood daliishadeen fuqahadoodii ay u daliishadeen addenimada waxay yidhahdeen xadiidka sariix kuma aha hadda lama anfinayo dalaalada ay qaateen laakiin sariix kuma aha shaygu hadduuna sariix ku ahayna qofka ku diida ma dhaliili kartid qofka adigu qowl qowlkanaad qaadatay qowl aan ahayn qaata ma dhaliili kartid hada huwa aladaa adihii wakaa haddaba aynu khulaasayno ereyga adaa aynu khulaasayno maxaa ku jira ereyga adda'a marka laga hadlayo usuuliyiintu waxay qaateenay u badan yihiin markaynu qowlka usuuliyiinta doonayno rag badan oo usuuliyiin waxay qaateen adduhu waa cibaadada oo dhani inay waktigoo dhan dhex dhacdo cibaadada oo dhani inay salaad hadday tahay horta soon layskuma hayo oo soonku waa sax soonka oo dhani waa inuu dhex dhaco ayo halkii loogu talagalay kaasi waa adde laakiin salaada ayaa laysku qabtayoo waxay yidhaahdeen salaada oo dhani markay dhex dhacdo ilaa assalaamu calaykum teeda ugu dambaysaa markay xilligii xilligeegii dhex dhacdo ayay adde tahay sidaasay usuuliyiinta qaar badani qaateen fuqahaaduna waxay yidhaahdeen salaada oo dhani haddii ay dhex dhacdo wakhtigeega sidaa usuuliyiinta waanu ku waafaqsannahay inay adde tahay laakiin waxaanu kaga duwannahay ragcad iyo wax ka badani hadday xilligii salaada dhex dhacdo aday iyaduna noqonaysaa ragcad iyo wax ka badani xilligii salaada hadday dhex dhacdo aday noqoni oo adaa lagu tilmaami waa qowlkii fuqahada oo qowlkaas ay qaateen waa fuqahaa shaaficiya qowl kale ayaa jira oo fuqahada xanaabilada qaar kamida loo tiiriyo oo odhanaya war haddii asala allaahu akbarta xidhashada ugu yaro hadday waktigii salaadu ay lahayd ay dhex dhacdo adaa lagu tilmaamayaa kolka saddex qowl ayaynu haynaa waa qolo tidhi kow salaadoo dhani xilligeega ha dhex dhacdo waa qolo tidhi salaadoo dhan ama ragcadi ugu yaraan xilligeega ha dhex dhacdo waa qolo tidhi jus ka mida walow xidhashadana ha ahaatee xilligeegii ha dhex dhacdo ereyga adda-a saddexdaa ayaa jira oo qowlo ku jira qolo kale ayaa jirta oo qowl afraad ah ayaa jira oo ereyga adda-a ka hadlaya qoladaasi waxay leeyihiin war layskumaba khilaafsana mas'alada layskumaba khilaafsane e mas'aladu waxay tahay oo la rabaa uun aduhu waa inuu salaadu ay waktigeega dhex dhacdo sida soonkuba dee inuu waktigeega dhex dhaco uu yahay hadaba ragcadi haddii ay waktiga ka dhex dhacdo ama in ka badani hadday ka dhex dhacdo adda ku magacowga iyo qalle ku magacowtoona ma jiro waayo qalle lagu magacaabi maayo oo waktiga dibadiisii de kuma wada dhicin addana lagu magacaabi maayo oo waktiga gudihiisii kuma wada dhicin midkii la qaataaba waa tasmiya majaaziya bay yidhaahdeeno qolada addo qaadataana salaada waxay addo ugu magacaabeen inta waktiga dhex dhacday bay eegayaan qolada qallaha qaadanaysaana qalle waxay ugu magacaabeen cid inta waxay eegaysaa dibadda kaga dhacday ayay eegeysaa aladaa sidaa ayuu noqonayaa ereyga adaa fuqahadu marka ay ka hadlayeen aladaa haddaba waxaa la yidhi sheekha talow ereygan adaa waa masder sida inoo muuqato ama ismulmasder weeyaane miyayna ka wanaagsanaateen baa la yidhi ereygan adaa inaynu ka hadalno ismiga mafcuul ee almuadaa aynu odhanayno almuadaa sidaa jamculjawaamica iyo kutubta usuulkiiba almuaddaa ay uga hadleen sheekhu almuaddaa kama hadale adu iska soo qaatay isaguna wuu ka laasimayaa uun wal asaxu qowlka sixada badan afar qowl baynu ereyga addaa gelinay wal asaxu qowlka sixada badan ana aladaaa ereyga adaha ihi ficlulcibaadati cibaadada samaynteeda weeye hadday soon tahay intaasaad ku dayni ficlulcibaada hadday salaad tahayna ficlulcibaada waa sax waa cibaada ow rakcatin ow ficlu rakcatin ama ragcad samaynteeda weeye fii waqtihaa waktigeega la sameeyo waa in waktigeegii la sameeyo fii waqtihaa waa cibaadada in lagu sameeyo gebi ahaanteeda ama cibaadadu hadday salaad tahay ragcad waa in lagu sameeyo fii waqtihaa adduun markaasu imanaya haddaba maxaa inaga baxay culimo waxaa inaga baxay oo fii waqtihaada waxaa inagaga baxay cibaadada aan waktigaba lahayn ilain soonku wakti buu leeyahay oo ilaahay baa yidhi faman shahida minkum shahra falyasumuu bishii waxaa loo sheegay sidaynu garanayno muddo salaadihiina wakti bay leeyihiin oo ilaahay baa yidhi ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan waa mid la waktiyeeyey oo salaadihiina waqti bay leeyihiin haddaba islaamnimadii iyo kuwii aan waktiga loo samaynin iyaga adde ku tilmaami mayno oo fii wakti haadaas ay naga saartay haddii fii waktihaa ayna dhex dhicin wakti way leedahaye waktiga haddayna dhex dhicin gebi ahaanteedu ama ragcad ayna ka dhex ragcad wax ka yari ka dhex dhacdana iyadana adde lagu tilmaami maayo oo waa war inoo imanaya wahuwa hadaba waktigu sheekhu markuu ereyga addaa ka hadlay isagoon qadaha iyo maxaanku idhaahdaa iyo icaadada toona ka hadlin ayuu isidhi zebanka ka hadal ilan cibaadadii baynu u qaybinay wax zeban muqadar ale iyo waxaan zeban muqadar alahayn talow zebanku muxuu ahaa waktigu muxuu ahaa wa huwa buu yidhi zebanku waa waktiga cibaadadu zamanun waa zaman muqadarun la qadaray lahaa cibaadada loo qadaray sharcan sharcinimo loogu qadaray wuxuu ku leeyahay sheekhu haddaad zamanka aynu doonayno inaan ka hadalno zamanku waxa weeye waktiga loo qadaray cibaadada ee sharcinimo loogu qadaray sharcigu waktigu cibaadada ina yidhi sameeya ee lagaa raba inaad samaynayso haddaad zakaatulfitri bixinayso salaada intaan la tukan samee baa lagu yidhi waad la socotaa haddaad soomayso maalmo gaar ah ayaa lagu yidhi maalmaha bisha ramadaan warlo imo oo soom baa lagu yidhi haddaad salaadayso wakhtiyo gaar ah ayaa lagu yidhi salaad oo wakhtiyadan gaarka ah dee daduun iskama kaa odhane sharcigaa ku yidhi waxa sharciga ayaa wakhtiyada noocan ah inoo sameeyey haddaba zaman markaynu ka hadlayno ama waqtulcibaada marka laga hadlayo waa azaman almuqadar lahaa sharcan waa zamankaa loo qadaray cibaadada in lagu dhex qabto sharci ahaan kaa ayuu noqonayaa zamanu muqadarun lahaa sharcan ama ha ahaada haddaba culimo muaqad mudayaq baan doonayaa mudayaq ama ha ahaado muwasac kuu dooni ha noqde e muwasac iyo mudayaq kuu dooni ha noqde e waa inaynu la nimaadno ama ha ahaado waajib ama ha ahaado sunne waajib iyo sunne way ka siman yihiinoo waxaa lagu tilmaamayaa addaha shay waajib ah waxaa kaloo lagu tilmaamayaa addaha shay sunno ah sunnaha laftiisiina adde waa lagu tilmaami sunno iyo waajibba adde waa lagu tilmaamaya sidoo kale qalle waa lagu tilmaami talow sheekhu halkeebuu u munaasabeeyey marka uu eegayo addahan iyo qallahan iyo markuu waxyaabahan ka warramayo xageebay munaasabo uga leeyihiin uu sheekhu u munaasabaynayaa aladaa walqadaa waxaa jira meel munaasabo uu ilaalinayo oo axkaamteennan hore ku xidhani miyay jirtaa ha way jirtaa addaha iyo qalluhu munaasabo waxay u leeyihiin axkaamtii hore een ka soo hadlaynay sida sixatulcibaadadii iyo butlaanulcibaadadii iyo cibaadadii suquudulqadaha aynu ku soo tilmaanay ama isqaadulqadaha in badan baynu soo tilmaamayna qadaa ijzihii baynu ku soo tilmaanay oo maxaanku idhaahdaa fasaadkii ama butlaankii ayaa aynu garanaynaa waxaynu kusoo tilmaanay ama sixada kasoo horjeedka eegii baynu nidhi isqaadulqada aynu ku tilmaanay oo fasaadkii ama butlaankii aduu isqaadulqadaha madaahib baa jiray mar kaste qodob kaa qaadanayey oo inayna cibaadadu qalle kaaga filaanin ama inay cibaadadu qalle kaaga filaato meelo laysku khilaafsan yahay bay ahayd haddaba qalluhu muxuu ahaa dee qalaha iyo eh, qalle waa halkan waa inaynu ku aragno ilan xaggaasaynu isqaadulqado in badan kusoo marnaye qalihii markuu is yidhi sheekhu sheegna wuxuu is horta qaluhu muxuu ahaa cibaadada waktigeegii dhaafta oo haddii waktigeega la tukado maxay noqonaysaa adde dee horta addaha horreysiiye addihiibuu horreysiiyey uu halkaa kaga baxay addahana waay ub wuxuu u baahday zeban dhexdiisa la qabto zebankiina wuu inoo raaciyey wa ana alqadaaa qaluhu luqa ahaan hadda kama hadlayno culimo wa ana alqadaa'a ereyga qalaha loo yaqaano ama qadaha loo yaqaanaa ficluhaa waa cibaadada oo la sameeyo ow ficluhaa amase waa iyada oo la sameeyo ilaa duuna rakcatin ragcad wax ka yar mooyaane bacda waqtihaa waqtigeega dabadeed la sameeyo waa waktigii cibaadada loo sameeyey kadib in cibaadada dhammaanteed la sameeyo cibaadada gebi ahaanba waxaad samaysay bacda khuruuji waktihaa waktigeegii intuu baxay kadib ayaad cibaadadii la timid ama ha ahaato soon oo bishiibaa kaa tagtay ama ha ahaato salaad oo salaadda waktigeegiibaa ku daayey kol haddii bacda waktihaa aan la nimaadno waxaa la waxaa la odhanayaa oo lagu tilmaamayaa qalle inay tahay bal salaadda haddaba aynu aragno salaada iyada qallanimadeeda waxaa lagu leeyahay ragcad wax ka yar waa inaad kula timaaddo wakhtigeega dhexdeeda ragcadda wixii ka yaraa duuna ragco wixii ahaa oo dhani waa inay khaarijalwaqti ku dhacaan kolka waa salaadii walow mas'aladaa salaada ay fuqahada iyo usuuliyiintu ku kala duwan yihiin oo qaar usuuliyiintu ay qabaan war ragcad iyo laba iyo saddex toona qalle ku noqon mayse e ka daayo oo oh, salaada haddii xilligii ay labadii waktiba qaadatay waktigii ay lahaydna qaybi ay dhex dhacday waktigii ayna lahaynna ay qaybi dhex dhacday ha laga daaya bay leeyihiin oo ha la yidhaa ka lagu magacaabayaa waa majaaziyo oh, dee qalle rasmiyana ma aha adde rasmiyana ma aha khaarij alwaktina kuma wada dhicin daakhil alwaktina kuma wada dhicin ee tasmiye majaaziya qaar culimada ka tirsanina waxay yidhaahdeen war ragcadba maahee allahu akbartu hadday wakhtigeega kuu dhacdo dee aday noqonaysay hadaba waa in la yidhaah salaada gebi ahaanteedu waa inay dibadda ku dhacdo wakhtigeega qoladaa markaan qaadana qalligiga aynu doonayno wa ana alqadaaa qalluhu ficluhaa cibaadada samaynteeda weeyi ficluhaa cibaadada samaynteeda weeyi ficilka waxaa loo idaafeeyey haa oo cibaadadii u noqonaya waxay ka dhigan tahay cibaadada oo dhan waa in la sameeyo markaa ow amase ficluhaa ay ficlu bacdihaa cibaadada qeyb ka mida ayaa la samaynayaa ilaa duuna ragcatin ragcad wax ka yar mooyaane oo ragcadda waxa ka yari waktigeegu dhex dhacaya bacda waktihaa baa la samaynaya ragcad wax ka yar mooyaane ragcadda maystirani hadday waktigeega dhex dhacdo aday inaga noqoni dee waa sida fuqahaa u shaaficiya ay qaateen bacda waktihaa qallihiina culima kaa ayuu noqonayaa haddaba qallahaasi qalle dembi uu jiro iyo qalle uuna dembi jirin ka ayaa loo kala qaybsamay qaldahaasi qaldahaasi marna maca dembin buu qalduhu imanayaa marna qaldahaasi wuxuu imanayaa waa qaldaa bilaa dembin haddii salaadda aad seexato oo wakhtigeegu uu kaa baxo oo hurdadaa iyo seexadkaana adigu adan lug ku lahayn wakhtigeegii ood arkaysid haddaad ka waran si fiican firaashka aad usii geejisato waad arkaysaa salaadda wakhtigeegii ama habeenkii oo dhan baad game iyo waxyaababa shaydaana kusoo jeeday markaasaa markii salaada loo diyaargaroobayey ee addoommada ilaahay ku xidhani ay masaajidda aadayeen baad aduu firaashkii aad sii goglatay salaada inaad ukacayso xalay o dhan waad soo jeeday shalayna waad soo jeeday salaadiina toban daqiiqo wax ka yar baa ka hadhsan ma u malaynaysaa salaadda inaad utoos isleedahay lagama yaabo inaad utoos salaaddaa isleedahay adigaa qeyb ka ah salaadaa ka tegideeda haddaba salaada ka tegideeda haddaadan oo seexadkan iyo hurdadan haddaadan lug kulahayn adigu dembi haddaadan kulahayn fiidba waa seexatay laakiin xaafadaad ka soo jeedaa xaafad hurdo weyn ah oo xataa haddii la qaado da toosa ma aha iska sida weeye isagoo hurdaa haddaad saa tahay oo hurdada dad baa ku toosin jiray ama saacad baad buuxsan jirtay oo saacaddaadii baad habeenkaa ilowday ama ciddii ku toosin jirtay baaba habeenkaa kaa maqnayd oo meel kale kaaga maqnayd saasaad u seexatay oo waxaad soo toostuun bacda salaad cadceediyo dee barqina unbaad soo kacday war waxba dembi kuma lihide aayaruun intaad salaada weysaysato ilain ilaahay wuxuu idhi aqimi salaata lidikrii intaad weysaysatun iska tuko waa qalle bilaa dembiya qallaha dembigu uu kuu dheeriya soo qallee lagu odhanayo dembina wuu jiraa waa markaad aduu lug ku leedahay salaada adoo isk sidan iska ah ayaad ka tagtayba salaadiiba waad ka tagto waad iska daysay dee soo qalle waa lagaa rabaa inaad salaada soo tukato soo tuko waxaa lagaa rabaa inaad soo tukato dembina wuu kuugu jiraa welibana oo dembigaana ilaahay baa kaala xisaabtami wa ana alqadaaa qalaha buu ku yidhi wa ana alqadaaa qalaha qaluhu ficluha salaad cibaadada samaynteeda weeye oo ficlu bacdihaa ama qeyb ka tirsan cibaadada samaynteeda weeye إلا duuna ragcatin ragcad wax ka yar mooyaane bacda waktihaa la sameeyo waktigeega dabadii ragcad wax ka badan haddii bacda waktihaa eeg haddii eh, ragcad wax ka badan aad waktigeegii ku samayso waktigeegii haddaad ragcad wax ka badan ku samayso waxaa lagu leeyahay qalle noqon mayso markaa siduu sheekhu qaatay talow haddaba maxaa ciba loo sameeya oo sababta ficilku waa maxay tadaarukan liajli tadaarukan liajli tadaarukin tadaarukan haleel dartii ayaad ula imanaysaa limaa kii aada soo haleelayso sabaqa uu horreeyey lificlihi ficilkiisa uu u horreeyey muqtadin mid keensada oo dalbaa ayaad soo haleelaysaa waxaa jira deliil aayad iyo xadiis iyo amar adigu sharciya ayaa jira oo ku faraya cibaadadan inaad la timaado horeyna kuu faray oo horey baa amarkaa laguu saaray amarkaasi amar hore oo ku saaran ayuu ahaa muqtadi baa jiray inaad cibaadadan ficilkeega la timaado muqtadi wax kaa dalbaya ayaa jiray haddaba haleelid aad haleelayso ayaa cibaadadaa nasku uu kaa dalbay ama diintu ay kaa dalabtay haleelid aada haleelayso ayaad ula imanaysaa buu ku yidhi waa tadaarukan limaa sabaqa lificlihi muqtadib tadaarukan haleel iyo soo haleelid limaa kii aad soo haleelayso sabaqa uu horreeyey muqtadin mid keensada ayaa horreeyey lificlihi ficilkiisa keensada oo ereyga lificlihi ah muqtadin baynu ku tacalluqin ama ereyga lificlihi ah sabaqa baynu ku tacalluqin oo waxaynu odhan tadaarukan soo haleel limaa kii lasoo haleelayo sabaqa uu horeeyey lificlihi ficilkiisa uu u horeeyey muqtadin wax keensadaa wujuub iyo nadbiba sunno iyo waajibba wuu noqoni waa naa'imkii hurday oo kale iyo gabadhii caadada lahayd marka soonka loo eegayo oo kale ilain gabadha caadada leh salaadii soo qaleen lo odhan maayo intaad caadada lahayde eh. haddaba ninkan hurda walow xilligan uu hurdo ehelba yuuna u ahaanine khidaab hore ayaa jiray oo saarnaayo ku waajibiyey haddaba khitaabkiibaa tadaarug baa la samaynayaa oo saasaa loo soo qallaynayaa oo loola imanayaa gabadhan caadada leh ee soomi weyday xilligii caadada khitaab hore ayaa jiray oo qofku hadduu daahir yahay soonka in laga rabay ahaa kolka waxaa la odhanayaa khitaabkaasi maadaamuu soonka u horreeyey soo haleel baa la odhanayaayoo la imo halkaa waxaynu kaga baxnay qallihii saddex qodob lixdii qodobeen doonaynay inaynu marno saddex qodob ayaynu hadda maraynaa aladaa waynu aragnay alqadaana waynu aragnay zamanulwaqtina waynu aragnay alicaada baa haddaba jirta alicaada ereyga alicaada-a icaadadii ayaa jirto oo sheekhu uu doonayaa icaadada iyadana inuu wax yar inaga yidhaa ama uu inagala hadlo alicaada wa ana alicaadata walasaxu baa loo qadarayaa walasaxu qowlka sixada badan ana alicaadata icaadadu ficluhaa waa cibaadada oo la sameeyo waqtihaa fii waqtihaa waqtigeega dhexdeeda ama waqtahaa waqtigeegii la sameeyo haaniyan mar labaad ayaa waqtigeega la samaynayaa muطlaqan kii oo muطlaq ah oon la kala qaadaynin ayaa la samaynay waqtigeega ereygii alicaada uu sheekhu yidhi ayuu ka hadlayaa icaada icaada waa masder oo acaada yuciidu icaadatan weeye icaada shuruud aada u tiro badan oo icaadadu ay lahayd salaada icaadada ee la soo celinayo ayay fuqahadu inoo sheegeen haddaba icaadadu waa maxay talow waxa weeye salaada oo dib loo soo tukado ayaa icaado ah oo laakiin wakhtigeega uun la tukado mar labaadna la tukado salaadda markaad wakhtigeegii tukato mar labaadna ad tukato markaa labaad baa icaado noqonaya waana mutlaqan haddaba wuxuu sheekhu iska ilaalinayaa haddaad marka koobaad salaada tukato icaado lama yidhaah marka koobaad haddaad tukato icaado ma aha haddii aada wakhtigeega adan tukanin oo wakhtigeegii intuu baxay kadib aad tukatana icaado lama yidhaah oo salaaddu icaado noqon mayso waa marka koobaad iyo bacdalwaqti oo ma bacdalwaqtiga dee qalay noqonaysaa bacdalwaqti icaado ma aha marka koowaadna icaado ma aha icaadada mashruuciyadeedana waxaynu ka garanaynaa axaadiidta rasuulka ka sugan sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada nebi maxamed qaarkood inay rasuulka la tukan jireen markay laabtaanay xaafadahooga tagaana masaajidda xaafadooga inay tukinayeen masaajidda xaafadooga iyagaaba tukin waana salaad qura uun oo salaadan qura ma laba ilaahay cishaagii ma labu ka dhigay laba cishaay markaad tukanayso eed midna masaajidkan ku tukanayso midna masaajidkaa kale aad ku tukanayso ma laba cishaai buu ilaahay waajibiyey maya salaada icaadadu adiga sunnay kuu tahay laakiin dariiqa aad u gudanaysaa waa dariiqii tawaajibkaa loo gudanayey xaggii niyada iyo xaggii waxyaabihii kaleo dhan icaadadu saasay ka noqonaysaa alicaada haddaba culimadu waxay yidhaahdeen salaada icaadada amarka ah ay ka hadlayeen waa salaada waxaa la yidhaahdaa khalal uu ku yimid khalalka ku yimid ama xagga ijzaha ayuu khalalku kaga yimid waa siday fuqaha badan qaateen xagga ijzaha ayuu khalal kaga yimid oo xagga ijzaha khalalka kaga imanayaa waxa weeyaan bal hadda u fiirso xagga ijzaha khalalka kaga imanayaa wuxuu noqon karaa adoon weyse qabin baa tukatay ama adoon qiblada qaabilin baa tukatay ama adoon nijaasa ku marsan tahay baa tukatay dib baad u soo celisay waktigiion kaa bixin icaadaa lagu tilmaamayaa khalal dartii baad u soo celisay oo xagga ijsaha ku dhacay ama khalalku xagga kamaalka ayuu ku dhici karaaba oo khalalku waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu kamaalka ku dhaco waxa weeye gurigaagaad ku tukatay salaadii cishaa'i adoo moodaya in cishaa salaadihii la wada tukaday markaad salaadii cishaayo gurigaaga keligaa ku tukatay uunbaad suuqa usoo dhaadhacday oo masaajideennan suuqa oo muxaadara ay ka jirtay oo muxaadarada lagu raagay oo intay buuxaan jamcii cishaayigu ku jir unbaad aragtay salaadaadii cishaayaad soo tukatay sax bay ahayd walow masaajidkaabaa masaajid xaafadaabaad kusoo tukatay oo jamacaa kaasii horreeyo keligaa baad tukatay waad soo dhaadhacday uunoo xaggan unbaa timid masaajidkii oo dafa un baad aragtay oo muxaadaro lagu jiro dib u dhacay dee waad ku qabatay uun waa icaado haddaba icaadadan xagga ijzaha salaadaadii hore khalalkama jiro xagga ijzaheega iyo gudideeda ha u qaadanin inuu khalal ka jiray salaadaadii hore wuxuu khalalku ka jiraabay culimmadu yidhaahdeen xagga kamaalka iyo dhammaystirka ayuu khalalku ka jiraa oo lagu tilmaami karaa inuu khalal ka jiro waa kala kamaalka iyo dhammaystirka weeyi waxaynu ognahay haddaba culimo saddexdan qodob een ka soo hadalay hadday addaha yihiin iyo hadday qadaha yihiin iyo hadday icaadada saddexdaaba haddii ay yihiin saddexdaasiba waa qadiiyo iyo icaadadii maxay galaan maxay gelayaan saddexduba saddexduba dalabkay galaan oo sheekhu halkan wuxuu ugu munaasabeeyey waa kii inasool ahaa wayakhtasu lijzaau bilmadluubi madluubkay galaan madluubka oo isku ah waajibka iyo sunnaha waajibka iyo sunnaha ayaa ayay gelayaan ood oranaysaa waa ade iyo waa qalle iyo waa icaado ayaad waajib iyo sunne haddaba waajib iyo sunne saddexdii ku dhufo saddexdii waajib iyo sunne ku dhufo lix bay noqonaysaa lixdaa qodob ayay mas'aladu isku noqoni culimmadu waxay yidhaahdeen talow nisbada u dhaxaysaa waa maxay addaha iyo qallaha waa nisbo iska cad iska cad hadday wakhtiga cibaadadu dhex dhacdo addaynu nidhi hadday dibaddiisa ku dhacdana qallaynu nimi talow nisbada u dhaxaysa qallaha iyo icaadadu waa maxay waa isla tii addaha udhaxaysay oo icaadada waxaynu shardi ka dhigna in waktigii un dhex dhacdo qalluuna inuu waktiga dibadiisa ku dhaco icaada iyo iyo iyo iyo iyo qalduhu xagga waktigay ku kala duwan yihiin oo sheekhu icaadada wuxuu yidhi wa ana alicaadata ficluhaa waktahaa bui wakti buu ku qayday waktaha qalahana wuxuu yidhi bacda waktihaa oo halkaasay qalaha iyo icaadadu ku kala duwan yihiin hadaba farqiga u dhaxeeyaa waa maxay talow ereyga icaadada ah iyo ereyga addaha ah labadaasaa xataa waktigii wadale ma og tahay iyo adde waktigii bay wada leeyihiin ragga qaarkood waxay qaateen culimada qaarkood nisbada u dhaxaysa waxaa la odhanayaa nisbada loo yaqaano cumuumun wa khusuusun min wejin ee cumuumun wa khusuusun biliطlaaq cumuumun wa khusuusun biliطlaaq ayay noqonaysaa waxay idhahdeen culimmadu icaadada oo dhan adde waa lagu tilmaamayaa oo salaaddu hadday icaado tahay iyadoo icaado ah adda waa lagu tilmaamaya laakiin addaha oo dhan dee laguma tilmaamayo icaado halkaasi ragga qaarkood lamane ragga qaarkoodna way kala duwan yihiin icaadadana haanawi baa shardi u ah mar labaad addahana awali baa shardi u ah marka koowaad inay tahay cibaadada waktiga la samaynayo oo farqi bay sameeyeen haanawi iyo awali la kala yidhaa oo icaadada iyo addaha lagu kala garanayo wal asaxu qowlka sixada badan ana aladaaa aduhu ficlulcibaadati waa cibaadada samaynteeda ow ragcatin ama ragcad samaynteeda fii waqtihaa waqtigeega dhexdiisa la sameeyo wa huwa waqtiguna zamanun waa zaman muqadarun lahaa loo qadarayo sharcan sharci ahaan loogu qadarayo wa ana alqadaa'a qaluhuna ficluhaa waa cibaadada samaynteeda ow ficluhaa ama waa cibaadada samaynteeda ilaa duuna ragcatin ragcad wax ka yar mooyaane bacda waqtihaa la sameeyo waktiga dabadiibaa cibaadada la samaynayaa ragcad wax ka yar mooyaane oo ragcadda waxa ka yar iyada fii waqtihaabaa lagu samaynayaa tadaarukan baa loo samaynayaa haleelid limaakii in la soo haleelayo sabaqa uu u hormaray lificlihi samayntiisa muqtadin mid keensado dalbayaa daliil hore ayaa jiray wa ana alicaadata icaadadu ficluhaa salaada sam cibaadada samaynteeda weeye waqtahaa waqtigeegii loogu talagalay la sameeyo haaniyan mar labaad muطlaqan kii oon la kala qaadaynin oo mas'aladu ay muطlaq tahay muطlaqaasi ama cudurdaar xagga khalal samaynteeda khalal ficilkayga ku yimid ha ahaado ama ha ahaado xagga kamaalka mid kaga yimid ha ahaado waa muطlaqan baynu leenahay إن شاء الله تعالى هل كأي إنوغو جوغي دونا والله سبحانه تعالى على وعلم